بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد casharkeenna lixiyo tobnaad ee kitaabka arbiciinka waxaan ka bilaabaynaa xadiidka koobiyo tobnaad ayaynu ka bilaabi doonaa waana min alwaraci tawaqi shubah min alwaraci xalaal miiradka waxaa ka mida tawaqi shubah shubhooyinka in laga dheeraado xadiidkani wuxuu la macneeyahay xadiidkii nucmaan ibnu bashiir een soo marnay ee rasuulku uu lahaa sala allahu calayhi wasalam alxalaalu bayin walxaraamu bayin wa baynahumaa mushtabihaad xadiidka iyo xadiidkani waa isku macno markaa xadiidka waxaa laga warinayaa ama saxaabiga warinayaa waa abi muxamed nin kunyadiisa la yidhaha abi muxamed magiciisana waxaa loo yaqaanaa alxasan ibni cali ibni abi aalibin radia allahu tacaala canhu naanaystiisana waxaa la yidhaahdaa sibdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aabbihii wuxuu ahaa cali binu abi aalib oo nebi maxamed dhinacna ay ilmaadeer ka ahaayeen ruma dhinacna uu rasuulku sadaguga ahaa inanka hooyadii waa faaduma bintu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam inanka xadiiska warinaya waa xasan ibnu caliye awowgii waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mataan buu ahaayo walaal wuxuu la ahaa mataan yaanan odhanay walaal wuxuu la ahaa xuseen ninkii la odhan jiray waana caruurta eh, cali ninkii ugu weynaa waana cali ninka loogu kunyeeyey oo abu xasan baa cali loo yaqaanaa halka turaabna looga yaqaan nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam inankan gacantiisa ugu wanqalay oo wan buu ka gowracay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi sibti rasuulilaahi marka la leeya waa wiil gabdheedka gabadhaadu ilmaha ay dhashe ee inanka ayaa sibti la yidhaahdaa sibti rasuulilaahi baa loo yaqaanay wa rayxaanatihi rayxaanadana waa geedkan udgoon ee jumcada ay masaajida qaar qaybqaybin jireen ama masaajida bara xale bara xooga laga beeri jire udgoon miskaasaa rayxaano la yidhaahdaa inaguba rayxaanun baynu nidhaahnaaye waa geed udgoon kolkaa waxaa rasuulka laga dhadhansanayaa ilmo uu jeclaa oo qalbigiisa farxad gelinayay inuu yahay sida rayxaanada urteedu ay qalbigaaga iyo naftaadaba ay farxad u gelinayso waxaa la tilmaamaa saxaabigani nebi maxamed wuxuu ka wariyey saddex iyo toban xadiid ma badnayn axaadiidta uu rasuulka ka wariyey saddex iyo toban xadiis buu wariyey oo xadiidkeennani uu ka mid yahay wuxuuna dhashay bisha ramadaan barhtamaheegii taariikhdu markay ahayd saddexdii hijiriga ayuu dhashay saxaabiga waxaa loo tilmaamaa in lala heshiiyey oo khilaafada markii uu cali geeriyooday khilaafada isaga ayaa lala heshiiyey afartan kun oo ciidana ayaa u yimid markaasay yidhaahdeen waxa aadna amarto un baanu yeelaynaa haddaad dhintana tidhaana diyaar baanu u nahay bay yidhaahdeen dhimasho waa afartan kun oo askar ah weeyaan mucaawiye saxaabigii la odhan jiray baa isna khilaafada dhinaciisa qabsaday loolan baa dhexdhacay saxaabigan xadiiska warinaya ee nebi maxamed awowga uu u yahay iyo saxaabigii kale ee mucaawiye loolan xagga khilaafada ah ayaa dhex maray midna shaam ayuu ka telinayey midna ciraaq ayuu ka telinayey ciidamo badan bay isku soo urursadeen oo ciidamadii markay isku soo dhowaadeen ayuu saxaabiga nebi maxamed awowga u yahay xadiidkeenna warinayaa tanaasul buu muujiyey mucaawiye ayuu u tegay oo wuxuu yidhi ka waran haddaan khilaafada adiga kaaga hadho oo muslimiinta dhiigoogu uu sidaa ku badbaado maxay kula tahay buu yidhi mucaawiya radia allaahu tacaala canhu arrinkii waa soo dhoweeyey oo wuxuu yidhi kol haddii aad doonayso inaad ii tanaasusho orodoo ummadda la hadaloo si toosa waxaad tidhaahdaa anoon lay qasbaynin ayaan khilaafada hawsheedii ka tanaasulay mucaawiyanan uga tanaasulay dheh lix bilood ayuu markaa khaliif ahaa saxaabigani lix bilood buu khaliif ahaa soddonkii sannadood ee nebi maxamed khilaafada uu ku tilmaamay ayaa lixdaa bilood ku buuxsamay khilaafadu soddon sanoy ahaani soddon sano inta ka dambaysana boqorro waxqaniina oon waxba reebin ayaa imanaya ayay ahayd kolkaas soddonkii sano waktigan ayay ku buuxday lixda bilood ee saxaabigan nebi maxamed awowga u yahay uu khilaafka ah khaliifka ahaa waxaa la yidhaha saxaabigani shuruuduu ka qoray mucaawiye oo wuxuu yidhi inaad shuruudaha noocaaya fulinaysid adna markaan kuu tanaasulo ha lagaa helo cizudiin ibnu cabdisalaam sheekha la yidhaah ama suldaanulculamaa wuxuu ka qaatay labada nin ee wax isku haysta hadduu midkood midka kale u tanaasulo shuruuda u ka samaysan karaa buu yidhi waxaanan ka duulayaa mucaawiye oo saxaabiya iyo saxaabigeennan xasan ibnu cali xasan ibnu cali shuruuda qor buu yidhi muslimiinta sidaad u maamulaysid sida inaad u maamuli waxba khilaafaynin qor buu yidhi markaasaan anu odhanaya waan tanaasulaye xasan ibnu cali kolkaa mimbarka ayuu fuulay ummaddana wuu iskugu yeedhay waa la hadlay ummadda ayuu la hadlay wuxuu yidhi anigoon lay qasbaynin waxaan go-aansaday haddaan khilaafada anigu xaq u lahaa oo anigu ninkii mudnaa haddaan ahay inaan uga tanaasulo walaalkay mucaawiye ayaan go-aansaday hadduu mucaawiya marka horeba iga mudnaa oo mucaawiya uu khilaafada marka horeba xaq u lahaana dee gardarro ayaan ku haystayo isaga ayaan uga hadhay buu yidhi oo isagaan u daayey buu yidhi sanadkaa waxaa loo bixiyey caamulwaxda baa loo bixiyey sanadkii midnimada ee ummaddii iyo caalamalislaami ay midoobeen ee laga baaqday dagaalada iyo rabshada laga baaqday ilaahayna wuxuu sanadkaa run ka dhigay xadiidka bukhaari uu wariyey waa xadiiu ibnu cumar radia allahu tacaala canhu xadiidka bukhaari uu wariyey waa xadiiu abi bakrata ibnu cumar baa xadiiu abi ayaa sanadkaa rumoobay oo rasuulkeenna ayaa yidhi sida xadiidkaa bukhaari ku qoran ina bnii haadaa sayidun buu yidhi inankaygani waa boqor buu yidhi walacalla allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana ilaahay uu mudan yahay laba kooxood oo aada u waaweyn oo muslimiinta ka tirsan ilaahay inuu sababtiisa ku badbaadin doono oo dagaal lagaga baaqsan doono ayuu rasuulku horay usii yidhi sanadkaa ayaa dagaalka ciidankii mucaawiye iyo ciidankiisu ayay dagaalkii ka baaqdeen oo ilaahay uu dhab ka dhigay baa la yidhaahdaa waxay culimadu tilmaamaan waa markii dambe waa la dhaliilay oo nin jilicsan oo bila go-aana ayay ragga qaarkood u arkeen xataa ragga qaar baa intay u yimaadeen salaamay oo yidhi assalaamu calaykum bay ku yidhi yamu dila lmuslimiin waanu ku salaanay bay yidhaahdeen muslimiinta kii duleeyeyow muslimiinta kii duleeyeyow maxaad mucaawiye u hoosgeysay bay yidhaahdeen adigoo dhashii nebi maxamed ah adigoo cadaaladaada una shaki ka jirin ayaa ummadda khaliifu noqon lahaa mucaawiyada hoosgeysay bay yidhaahdeen yaa mudilla lmuslimiin markaa salaantii intuu ka qaaday ayuu yidhi ceebta adduunyada iyo dulliga adduunyada ayaa ka fudud cadaabka aakharo buu yidhi haddii intaasoo ummad ah oo muslimiinihi dartay ay isku dilaan oo dhiigooga lagu daadiyo oo muslimiintu ay ku baaba'aan waa arrin adag buu yidhi kolkaa sidii ayuu kaga baaqday saxaabigani radia allahu tacaala canhu waa la dhaawacay mar halkaa lugta jilibka ayaa laga dhaawacay saddexda arrimoodee ciraaq uu u sheegan jiray waxaa ka mid ahaa dhaawiciisa iyo aabbihii inay dileen saddex qadiyadood buu kala hadli jiray ree ciraaq markuu ku kaftamayo dhaawacaa jilibka ay ka dhaawaceen waa ka bogsaday oo ilaahay baa caafiyey markii dambe nin daalim ahaayo yaziid ibnu mucaawiya waa la garanaya nin yaziid la odhan jiray oo khatar ahaa yaziid nin halis ahaa buu ahaa ninkaasi yaziid yaziid baa islaamtiisii u tegey saxaabigan islaamtiisiibuu u tegayoo lacag aada u badan ayuu siiyey wuxuu ihi lacagtaahoo anaa waa horumarin buu yihi welibana ninkan sumee markuu dhintana anaa ku guursan doona buu yidhi sidii ayaa saxaabiga loo sumeeyey waxaana loo badiyaa xaaskiisu inay sumaysay lacagtiina way qaadatay afartan maalmood ayuu xanuunsanayey markuu geeriyooday ayay ku tihi hawshii fuliyayey haddaba aaway guurkeennii markaasuu ku ihi ninkaagiibaa dishaye ma anaa isku kaa aamini kara buu yidhi kii ku qabay ayaad sumaysaye ma anigaa isku kaa aamini kara buu yidhi oo hawshii sidii ayuu kaga baaqday ama uu kaga baxay walaalkii xuseen ayaa u yimid wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan aarsanno cidda ku samaysay noo sheeg buu yidhi waanu ka aarsaniye wuxuu yidhi ciddaan tuhmayo hadday tahay ilaahay ayaa ii aari doona aarsigiisuna uu daran yahay halkaa kaga hadha buu yidhi ciddaan tuhmayo hadday tahay cid kale hadday tahayna dartay dhiig islaam loo daadin maayo buu yidhi adiga walaal waxaan kaa codsanayaa buu yihi markaan geeriyoodo inaad caaisho u tagto ilaa allaha ka raalli ahaadee ood ku tidhaahdo qolkeegii oo nebi maxamed iyo abibakar iyo cumar ay ku aasnaayeen qolkeegaa ha laygu aaso si aan awowgay uga agdhowaado waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hay ogolaatay buu yidhi in qolkeegaa laygu aaso oo nebi maxamed aan la jaaro haddii waa lagu diidi doonaa saan filayo buu yidhi iyadu ku diidi mayse dad kalaa ku diidi haddii lagu diido oo hawshaasi ay dagaal keenaysana ka baaqsa dagaal oo xabaalaha baqiic ee bariga masaajidka ku yaalla xabaalahaha laygu aaso ayuu yidhi dad badanoo aniga ay dayasha iigu sugan tahay oo saxaabadii nebi maxamed iyo hooyadayba ay ka mid tahay ayaa halkaa ku jire halkaaha laygu aaso ayuu yidhi waxaa la tilmaamaa caaisho ayuu u tegey markii geeridu ay dhacday xuseen baa u tegey caaishi way u ogolaatay mucaawiye ayaa hawshii ka hor yimid dagaal ayaa layskugu hub qaato layskugu loo diyaargaroobay in hawshaa laga dagaalamo mucaawiye iyo iyo iyo xuseen inay labaduba dagaal iskaga hor yimaadiin abi hurayre saxaabigii la odhan jiray allaha ka raalli ahaadee ayaa hawsha soo kala dhex galay abi hurayrena xuseen oo xasan walaalkiiya ayuu la hadlay markaasuu yihi ma maanta ayaa doonaysaa in dhiig islaam oo walaalka isagoo khaliifa ah uu ka baaqday isagoo geeriyooday inaad u daadisa dhiig islaam baa doonaysaa taladiisii yeel saw kuma odhan haddii laguu diido in halkaa laygu aaso dhig islaam ha daadinine xabaalaha baqiic dad ay dayasha iigu sugan tahay ayaa ku aasan ee eh, xabaalaha baqiic igee kuma odhan walaalkaa taladiisii maqal buu yidhi oo xabaalaha baqiicgee ninka yasiid la yidhaa ee sumayntiisa lugta ku lahaa ninkaasi nin aad u edab daran buu ahaayo dhaqan ahaan marka la eego taariikhda waxun baa laga sheekeeyaa wuu faashan jiroo qur-aankuu ka faashan jiray qur-aanka intuu musxafka saa usoo kala qabto ayuu odhan jiray boggaa midigta sadarka afraad ama shanaad waxa ii soo baxa ayaan maanta yeelanaya maalin buu intuu kitaabkii qur-aankaa u kala furay ayuu sidaa u kala furay waxa u soo baxay wakhaaba kullu jabbaarin caniid baa u soo baxay wakhaaba waxa ayaan darnaaday kullu jabbaarin nin kasta oo isweyneeya caniidin oo haddana madax adag allakaasi ayaan darana halkuu geli doonaa halkaa markuu marayo musxafkiiba uu jeexjeexay baa la yidhaahdaa gabay buu ka dul tiriyey la yidhaah idaa maa ji'ta rabbaka yowma xashrin faqul yaa rabbi mazaqani lyaziidu idaa maa ji'ta rabbaka yowma xaashirin faqul yaa rabbi mazaqani lyaziidu gabaygaa ayuu ka dul tiriyey wuxuu yihi idaa maa ji'ta rabbaka yowma xashrin maalinta laysa soo ururinaye qiyaamada markaad rabbigaa u timaado faqul waxaad tidhaha yaa rabbi mazaqani lyaziidu ilaahayow yasiid baa isoo jarjaray kudhe buui ilahay halkaasuu marayay kolkaa ninaynu ka warrami karno ma ahayn waa ninka saxaabigan sumeeyey nebi maxamed awowga u ahaa calayhi salaatu wasalaam halkaa ayuu saxaabigu suntaa ayuu ku geeriyooday taariikhduna waxay ahayd baa la yidhaahdaa koob iyo kontonkii meelaha ayay taariikhdu ahayd aduu kontomeeyey war badan baa ku jira taariikhda afar iyo kontonkiibay ahayd afar iyo afartankiibay ahayd baan doonayaa shan iyo afartankiibay ahayd sagaal iyo afartankiibay ahayd kontonkiibay ahayd koob iyo kontonkiibay ahayd sideed iyo kontonkiiba waxyaa war badan baa ku jira saxaabigu nin aada u deeqsiya buu ahaa mutawaadicna wuu ahaan jiray welibana niman masaakiin oo dhulka fadhiya oo cunto yaray soo dawarsadeenay soo urursadeen cunaya oo isku iskugeygeyso ururisa ayaa isagoo faras qaaliya fuushan ayaa maalin la hadlayoo kacalay nala cuntee bay ku yidhahdeen xasanow wuxuu ka baqay naftiisa ayuu kibir uga baqayay inuu nimankaa iska weynaynayo oo intuu faraskii ka soo degay uu dhulku fadhiyey dhulkay fadhiyeen uu la fadhiistay ayuu cuntadii ururiska ahayd ay cunayeen la cunay markuu la cunay ayuu yidhi haddaba waad isharfifeene anna waan idin sharfinayo maalin heblaayo ila qadeeya buu yidhi maalintaa ila qadeeya maalintii ayay u yimaadeen maalintii ayay dadkii masaakiinta ahaa iyo isagu ayay halkii qado uu u diyaariyey ayay ku wada qadeeyeenay cunto ku cuneen nin aad u mutawaadica buu ahaa wuu guur badnaa saxaabigu ilaayo cali binu abi aalib oo aabbihii ree reer ciraaq uu ku yidhaahdo war ninkan hablaha hasiinina wuu furiin badan yihii waa milaaq markaasay ugu jawaabeen ta u wanaagsanaatana waa haysan ta u wanaagsanaan waayana hadduu furayo annagu u diidi mayna bay yidhaahdeen inanta uu naga doono inankaasi diidi mayna bay yidhaahdeen gabadh dumarkuu qabay ka mid ahayd ayuu furay wuxuu siiyey mutco wax loo yaqaan leeleeltir gabadha marka la furo dee carmal baa laga dhigay inannimadii ayay seegtay qiimaheegii hoos buu u dhacay waxa weye nin kastoon hawaysan jirin markii hore ayaa soo hawaysanaya iyaduna haddayna caqli buuran lahayn inay qiimo dhacday bay isku arkaysaayoo meel xunbay isdhigi kartaa inta badanna dumarka xumaada waxaba loo badiyaaba dumarka uu guryuhu ka soo dumaan ayaa loo badiyaa kolkaa gabadhii markii uu furay dee gabadhaad furtay waa inaad aad leeleeltin wax la yidhaa aad siiso wax adduunyo ay ninkii furay ku ilowdo waa in la siiyo leeleeltir baa la siiyey gabadhii leeleeltirkii baa loo qaadan waayey intay la eg tahay lacag aan caqligal ahayn intay la eg tahay ayuu siiyo loo dhiibay gabadhii baa la yidhi bal waranoo markaasay tidhi waa mataacun qaliil min mufaaraqati rajulin kariim nin sharaf leh oo iga fogaaday iyo in yaroo berriba dhammaan doonta oon ka helay weeyaan bay tidhi laakiin ninkaa sharafta leh ayaa iga qiimo badnaa leeleeltirkan boqol dumara way gaadheen baa la yidhaahdaa dumarka uu guursaday saxaabigani boqol way gaadheen wuxuu odhan jiray ilaahay waxaan ka xishoonayaa anigoon beydkiisa xajkaa u xajiyin ama aan u cumraysanin inaan ilaahay hor tago waan ka xishoonayaa ayuu odhan jiray shan iyo labaatan sannadood ayuu lug ku soo xajiyey lug kiyo geela kuwa ugu qiimaha badan uu helaya iyo fardaba shan iyo labaatan sannadood ayuu xaj lug ah saxaabigu soo gutay baa la yidhaahdaa bal haddaba xadiiskeenna aynu eegno iyo axkaamta ku jirta can abi muxamedin abi muxamed ninka kuyadiisa la yidhaah waxaa laga wariyey alxasan ibni caliyin xasan ibnu cali la odhanayay magiciisa ibni abi aalibin ina abi aalibna ahaa radia allaahu allaha ka raalli ahaada canhumaa xaggooga allaha ka raalli ahaadee sibti rasuulilaahi nebi maxamed wiilgabdheedkiisii ahaa sala allahu calayhi wasalam sibti waa wiil gabdheed gabadhaad wiilka inantaad wiilkay dhasho weeye sibti rasuulilaahi rasuulka ilaahay wiil gabdheedkiisii ahaa haddii sibtiga lahoos dhigo xasan baad ka bedelaysaa ama aad ku bayaaminaysaa haddaad kor dhigtood sibta tidhaahdana acnii baad u soo qadaraysaayoo waa mafcuulun bihi haddaad godood sibtu tidhaahdana huwa baad u soo qadaraysaayoo waa khabar mubtada ka xadfan yahay sibtu rasuulillaahi rasuulka ilaahay wiilgabdheedkiisa ahaa sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato oo wasallama allaha badbaadiye wa rayxaanatihi rasuulka udugiisii ahaa rayxaano inuu ahaa xadiidka imaamu bukhaari uu soo saaray ee ibnu cumar uu warinayo ayuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam humaa rayxaanataaya min addunya wa labadan wiil waa udugaygii adduunyada aan ka helay ayuu rasuulku yidhi qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxaan ka xifdiyey sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi rasuulka dushiisa ha ahaato oo wasallama allaha badbaadiye eh. rasuulka ilaahay waxaan ka xifdiyey inuu yidhi dac iskaga tag maa yariibuka ka ku shiki geliya ilaa maa kiina uga tag laa yariibuka aan ku shiki gelinaynin xadiidkeenna gebigiisu waa jumladaah dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka shayga aad ka shakido iskaga hadh shayga aadan ka shakiyinna qaado kolka xadiikani waa xadii aad u faa'iido badan wuxuuna ka hadlayaa wax kaste oo medmadow uu kaa galo ama uu shaki kaa galo adigoo diintaada u beri noqonaya iska dhaafoo shayga halkaa kaga hadh ka aan shakiga lahaynna waa inaad qaadataa shayga aan laga shakin karaynin ee bilaa shakiga ah axkaamta haddaba xadiiska laga qaadanayo maxaa kamida bay culimmadu yidhaahdeen saddex qaaciido oo waaweyn oo qawaacidka islaamka ah oo mid kastaba kumaankum tusaale aan ka keeni karno ayaa horta xadiidka laga qaadanaya waa saddex qaaciido qaacidada koobaad waxay ina leedahay hadda xadiidkana laga qaatay alyaqiinu laa yazuulu bishakin shayga yaqiinta la yidhaahdaa shaki kuma baaba'do rasuulku wuxuu ku yidhi waxaad ka shakisan tahay ka tag oo shayga yaqiinta ah dayso oo yaqiinta hayso haddaba qaacidadaasay culimmadu ka sameeyeen alyaqiin laa yazuulu bishakin yaqiintu zuuli mayso oo baabi'i mayso oo shaki dartii yaqiintu ku zuuli mayso maxaa tusaale u ah waxaa tusaale u ah haddaad shakido inaad saddex ragcadood tukatay iyo inaad afar ragcadood tukatay agtaada shay baa yaqiin ka ah shayna shaki buu ku jiraa eeg waxaad kala garan ladahay inaad saddex tukatay iyo inaad afar tukatay maxaa la hubaa markaa inaad maxay tukatay saddexda waa la hubaa laakiin shakigu yuu ku jiraa afarta ayuu ku jiraa dee ma waxaad odhan salaada ka bax hadday tahay salaadu rubaaciye ama afarley hadday tahay salaada ka bax miyaad is odhan oo shakigaad qaadan mise yaqiintaad qaadan oo saddexda ayaad iska ayaad qaadan doontaa yaqiinta qaado xadiidkana ku amraye dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka shayga ku shaki geliye shakiga ah ka tag oo ka yaqiinta ah u gudub tusaale ahaan waxaad ka shikiday nin dayn kugu lahaa inaad daynkii siisay iyo inaadan siinin baad ka shikiday asalku muxuu ahaa ma inaad siisay buu ahaa yaqiintu maxay ahayd siin la-aanta eeg inaadan siinin baa asal iyo yaqiin ahaa laakiin shakigu muxuu galay inaad siisay buu shaki galay maxaa kolkaa diinteennu ay ku leedahay dayntii ma laba sii baa lagu odhanoo ninkii mar labaad sii mise waan siiyeydhe oo shakigaad qaadan may waad laba siini dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka hadda tusaale ahaan waad weysaysatay wayseqab baad isku ogeyd inaad weyse qabtay baad is laakiin waanad shaqaysay muddo dheerna waysada way ka soo wareegtay shaki baa kugu dhacay inay weysadu kaa jabtay iyo inayna weysadu kaa jabin eh dee aad weyse qabto shaki baa yimid maxaa la odhanayaa yaqiintu maxay ahayd eeg marka hore inaad weysaysatay waad hubtay oo markaad weysaysanaysay waad xasuusnayd laakiin shaki baa yimid inay weysadu kaa jabtay iyo inayna kaa jabin shaki ah ayaa yimid diinteennu ma waad weyse qabtaayo salaada tuko ayaa lagu odhan mise ma weyse qabtide weysayso ayaa lagu odhan maxay diintu ka qabtaa arrinkaa waad weyse qabtaayo iska daabaa lagu waayo yaqiintu weyse qabbuu ahaa shakiguna muxuu ahaa inay kaa jabtay buu shaki galay war shakiga iska daayo arrinka yaqiinta ee weyse qabka ah arrinkaa uun hayso hadda tusaalaha waan cagsiyi karnaa waxaad ogeyd inaad suuliga gashay ood soo xaaje gudatay maxaa yaqiina markaa kol haddaad suuligii gashood xaaje gudatay maxaa agtaada yaqiina inay weysadii jabtay laakiin muddaa ka soo wareegtay oo shakibaa kugu dhacay inaad weysaysatay oo aad weysaysatay inaad weyse qabto iyo inaadan weyse qabin baad kala garan ladahay yaa yaqiin ahaa marka hore markaa ah. yaqiintu maxay ahayd marka hore weyse la inaad markaad suuliga gelaysay waad isxasuusnayd laakiin markaad ka soo baxday inaad weysaysatay iyo in kale shaki ah ayaa kugu yimid maxaa lagu leeyahay markaa ah haddaba kol hadduu shakigaasi yimid maxaa lagu odhanayaa ma waad weyse qabtaabaa lagu odhan mise ma weyse qabtid baa lagu odhan ma weyse qabtid soo weysayso hadda markii hore waad weyse qabtaa maynu lahayn labada masale kolkaa kale eeg culimmadu sababta ay sidan u kala duwayaan waa arin cad weeyaan oo xadiidkan ku salaysan haddaad weyse qabtay baan ku yidhi adoo weyse qaba inay kaa jabtay uu shaki ku yimaado yaqiintu waa maxay weyse qabka weeyi kolkaa shakigan waa tuuriyo saasaad iskaga tukan hadday yaqiintu tahay inaad suuliga gashay ay weysadu jabtay oo shakigu inuu yahay inaad weysaysatayna yaqiintu waa maxay markaa inaad bilaa weyse ahayd saw ma aha kolkaa maxaa lagu odhanayaa weysayse unbaa lagu odhanayaa haddaad wejiga markaad maydhaysa inaad saddex jeer maydhay iyo inaad laba jeer maydhay shaki uu kugu yimaad maxaa la hubaa inta yaqiinta la hubaa waa maxay labada kolkaa maxaad ku dari doontaa xabad baad ku dari hadday doonto mid afraadba ha ahaatee mid afraadba ha ahaato xataa soonka waa gelayaa haddaad kala garan weydo maalin ramadaana oo lagugu lahaa inaad qallaysay iyo inaadan qallaynin asalku muxuu ahaa in lagugu lahaabu asalku ahaa saw ma aha kolkaa maalintaa shakigu uu galay inaad qallaysay war dee shakiga iska daayo dib u soo soonuunbaa lagu odhanayaayo qalle la imo haddii maanta aynu ka shikinno eeg hadda cadceeddu markay sii dhacaysa ayaynu ka shikino inay cadceeddii dhacday oon afurno iyo inay maalin tahay oo yaro sugno kolkaa maxaad odhanaysaa daqiiqadanaad joogto daqiiqadii ka horeysay muxuu ahaa waktigu maalin saw ma aha maxaa yaqiin a ah markaa maalinnimadu yaqiin weeyi laakiin shakigu muxuu ku jiraa cadceeddhicidda ayuu shaki ku jiraa maxaad qaadan markaa haddaad afurto adigoo ka shakisan inay cadceeddii dhacday iyo in kale dee yaqiinta unbaad qaadan xadiidkanaad ku camal falaysaa dac maa yariibuka ilaah maa laa yariibuka shayga aad ka shakida iska daayo ka aan shakiga lahayn u leexo saaka markaad suxuuranaysay xilligii aad suxuuranaysay hadduu shaki yimaad inuu waagu beriyey iyo inuuna waagu beriyin ood suxuurta iska sii wadato adigoo shakisan soonkaasi ma kuu jiraa mise kuuma jiro maywuu kuu jiraa waayo sababtuu kuugu jiraa waxa weeye habeennimadu yaqiin bay ahayd laakiin shakigu muxuu ku yimid waa dilaaca ayuu shakigu ku yimid kol hadduu shaki jiro waagii inuu dilaaciyo in kale oo yaqiin loo gudbay ayna jirin halkee lagu daysanayaa habeenkii yaqiinta ahaabaa lagu daysaniyo waxaa lagu odhanaya war xilligaad suxuuranayseed shakisnayd habeen bay ahayd ilan saacaddan saacaddii ka horreysay unbaa la qiimaynayaae sawkan gelinka dambe markaad aftiranaysaba aynu nidhigu kaa jabaya oo saacaddii ka hor maalintaa markaa yaqiin ahayd markana waa cagsigeegii masaladu waa masale runtii aad iyo aad iyo aad u guda ballaadan xataa radaaca ayay gelaysaa masaladu radaaca waxa loo yaqaano way gashaa gabadh baa ku tidhi warniyow markii ay hooyadaa ku dhashay wayn jaar baynu ahaynoo naaskaan ku siin jiray sidaa darteed anna hooyaan kuu ahay caruurtaydana walaalaa tihiinoo isma guursan kartiin horta taa ogow hooyadaa markay igaga kaa tagto naaskaan ku siin jiray bay gabadhay ku tidhi dumar u markhaati furana way keentay in naaska lagu siin jiray haddaba naasiintu intee in la eg marka qofku uu naaska nuugo ayuu qofku dee radaac cusub maaha oo nasabkii uu meesha imanayaa oo lagu odhanaya carruurta walaalaad la tago guurku iskuma kiin qabto sow shan xaaladood ma ahayn shantii baa la caddayn kari waayey tiradii inay shan tahay iyo inay shan ka yar tahay ayaa la kala garan waayey maxaad odhani markaa xadiidkanaad qaadan dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka asalku muxuu ahaa gabadhani inayna naaska ku siinin baa yaqiin ah inayna naaska ku siinayna hooye ku ahayn caruurteedana aydaan walaala ahayn ayaa yaqiin ah shakiga yimidna waa maxay inay shan jeer naaska ku siisay oo shuruuddii ay buuxisay oo markay shuruuddii buuxisay ay sidaa iyana hooye kuugu noqotay caruurteediina aad walaala u noqoteen oo markaa guurkii uu halkaa ku xidhmay shakigani waxba raadayn maayo kol haddii yaqiin la hayo oo yaqiintu ay tahay inaydaan waxba isku ahayn tiradii kuuma buuxin un baa la odhanayaa gabadhay tiradaa aad sheegaysaa kuuma buuxin haddaba masalada masalatulyaqiin baa la yidhaha alyaqiin laa yazuulu bishakin baa la yidhaahdaa zakada way geli oo nikaaxa oo guurka ah way geli gabadh baad furtay waxaad ka shakiday inay ciddadii ka baxday iyo inayna ciddadii ka bixin iyadu waxaa laga yaabaa inay xanuunsanaysa maskixiyan u xanuunsanayso haddii wax la weydiin lahaa maskixiyan bay u xanuunsanaysaa waxba lama weydiin karo adiga wax qiyaasayoo calaamada eegayo oo wax de isku geygeynaya shaki baa yimid inay ciddada ka baxda iyo inayna ka bixin asalku muxuu ahaa ciddo inay ku jirto ayuu asalku ahaa oo gabadha muddadii ciddada ay ku jirtay inay ku jirto ayuu asalku yahay shakiga yimidna waa maxay inay ciddadii ka baxday ayuu shakigu ku yimid kolkaa gabadha maxaa laga soo qaadaya ma gabadh ciddadii ku jirtaynu ka soo qaadnaa mise gabadh ciddadii ka baxday baynu ka soo qaadnaa gabadh ciddadii ku jirta maxaa daliilu ah marka lagu yidhahna maxaad odhan dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka shayga shakiga ah waa laga tagaa shayga yaqiinta ana waa la qaataa sidaa ayuu xadiidku inoo qorayaa qaaciidadaa weyn ee rasuulku uu ina yidhi yariibuka baab ayna gelaynba male markaa baab kaste waad ku tadbiiqinaysaa baaba la baabkaa doontaad ku tadbiiqini halkaa ayaynu haddaba xadiika ku aragnay talo xadiika riwaayooyinkiisu maxay kala ahaayeen qolo waxay werisaa dacmaa yariibuka oo yadaa waa la fadxiyaa yariibukabaa loogu dhawaaqaa qolona waxay akhriyaan yaada way godaan oo waxay yidhaahdeen dacmaa yuriibuka yuriibuka ficilku mar waa raaba yariibu raaba yariibu waa facalo muctalalcayni bilyaai ah marna waa araaba yuriibu waa afcala oo aqaama yuqiimu oo kale weeye ficilku raaba yariibu iyo araaba yariibu raaba yariibudu waa suuratulbaqara bilowgeegan tan dhacday sow laguma ilaahay sowma lahayn dalika alkitaab hee laa rayba raybkaasi waa raabyariibu kadan ficilkeegii wey waa masderkii laa rayba fiihi ay laa shaka fiihi sow ma aha waxa wey waa ficilkan hadda aynu ka hadlayno ee dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka haddaba xadiidkani shubuhaadkiibuu gelayaa meel kastay shubha ku jirto waxaad ka shikiday nin ayaad ka shakiday xoolihiisu inay xalaal yihiin iyo inay xaaraan yihiin waxbuu kaa siiyo wuxuu ku yidhi ama waa hadiyad ama waa sadaqo xoolahan iga hoobuu ku yidhi aniga alehe ninkanina xaalaan xalaal iyo xaaraanba waa ka wada shaqaystaa labada dhinacba waa u tuuraan ninkani waxa weeye dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka ninkan shubha eg shubha meesha timid shaygaa shubhadu ay ku jirto ama shakigu kaaga yimid waad iska dayni waana sunanimo maaha wujuuban hadda waayo haddii wujuub xukunka wujuubka marka la eegayo yaqiintu shaygani inuu xalaal ahaa weeyi shakiguna waxa weeye shaygani inuuna xalaal ahayn shakiga iska daayo waxaa la cun ninkaa wax la cun waa asalka shareecadu ninkaa wax la cun weeyaan waa ninkaa wax la cun weeyaan waa inagii lahayn su-aalihii maanta sheekha khazaali la yidhaa mooyaane jumhuurulculamaa waxay fatwoodeen ninku hadduu xalaal iyo xaaraan ka wada shaqaysto inaad waxna ka iibsan karto maxaanku dhaa mucaamalana idin dhex mari karto haddaadan ogayn waxa uu ku siinaya xaaraantii oo cad inay tahay waa inagii dukaanka usoo qaadanaynay tusaalaha sigaarkana iibiya mooye sixadana iibiya dee mooye sixadan sigaar buy ka timid odhan mayside waa xalaal iyo xaaraan uu ka wada shaqaysanaye waad la mucaamaloon kartaa asalka shareecada baraa'adu maxay kuugu jirtaa haddaba baraa'adu xagga sunanimadu way xukunka rasmigii waa kaa la mucaamalo wey sunanimadu culimadoo dhani waxay isku waafaqeen inuu sunnadu yahay ninkaa inaadan la mucaamaloonin si diintaada aad iskaga ilaaliso taariikhda waxaa la arkay nin sheekha oo caalima ilmo wuxuu dhalay shaydaanad moodo oo ummaddu ay ka naxaan ama ay ka ashahataan waxa isku qaban waayey dadweynihii sheekha iyo ilmihiisi ayaa isku qaban waayey kolka sheekhaa la weydiiyey oo dad baa u yimid waxay sheekh bal ilmahaagan ka warran baa lagu yidhi wuxuu idhi duruuf adag tiiay hayso oo dhaqaale xumo badanan ku jiro ayuu duruuftaydii dhaqaale xumada ahayd ka war helay nin aan jaar nahay oo dowladda iyo boqorada u shaqeeyo oo lacag si sharci darraa ah ku qaata bila xisaaba ayaa duruuftaydii ka war helay habeenkii ayuu cunto badan ubadka iyo anigaba noo keenay habeenkii ayaan cuntadii cunay xaaskaygii ayaan gogol ku oo ilmu ilaahay noo qadaray ilmihiibaa ka noqday buu yidhi kolkaa cuntadaa shubhada ah een cunay ayuu ilmahani ku caloolgalay buu yidhi ilmahanaad la yaabantihiin cuntadaa ayuu ku caloolgalay waxay culimmadu tilmaamaan runtii wax badan oo la fahmi layahay ama la garan layahay inay xaaraantaasi wadato xaaraantaas ayaa wadata oo waxa weye qofka damiirkiisa xataa qalbigiisii ayaa daboolma wuxuu ka xishoonaya male wuxuu ka awdaynaya male wuxuu ka xalaal miiranaya male ma xalaalba odhan maayo lacag ma tahay unbu odhan horta adduunyo ma tahay unbu odhan kol hadday lacagba tahay xaaraan iyo xalaal waxay dooni ha ahaatee u qaadaya kolkaa damiirkii halkii xishoonaysay ayaa dhimatay ama baktiday weeye waxna shubahaadka ayaa waxaa sameeya waxaynu ognahay dadkeennii wan wanaagsanaa waxaa laga hayaa sida abudar oo kale wuxuu yidhi tamaamu taqwa alla kabaqa dhammaystirkiisu waa tarku bacdilxalaali khowfan an yakuuna xaraaman abudar baa leh e dhammaystirka alla kabaquba waxa weeye shay xalaal kuu ah inaad iska dayso adiga oo ka baqaya inaad shay xaaraan ah ku dhacdo waa shubhadii sidaad iskaga ilaalinaysay waxyaabo badan oo xalaal ah ka afhayso oo iska daa xalaal badan iska daa adoo xaaraanka yaab ah abidar saxaabigii la odhanayey ayaa sidaa yidhi waxaa lagu yidhi ibraahim ibnu ladham ninkii alla ka baqa badnaa ee ibraahim ibnu adham lagu yihi xaramka isagoo joogaa lagu yidhi alaa tashrabu min maai zamzam biyaha zamzamka maxaad u weyday waa biyo barakaysan eh wuxuu ihi waadaanan soo darsaday haddaan heli lahaa waan cabi lahaa buu yidhi muxuu u jeedaa waadaantan hadda la soo daro ee dawladdu ay soo darto waa xoolihii suldaanka oo xalaalnimadooda garan maaya buu leeyahay waa xoolihii dawladda oo xalaalnimadooda garan maaye samsamkan haddaan heli lahaa waadaan aan leeyahay oon soo darsado anigu waan cabbi lahaa buu yidhi oo waan jeclaan lahaa laakiin maadaamay tuhmadaasi jirto ma raba buu yidhi inaan galo saxaabigii tirmidi iyo ibnu maajah waxay soo saareen xadiid uu rasuulku ku leeyahay laa yablugu lcabdu an yakuuna min almutaqiin addoonku maba gaadho inuu noqdo mutaqiinta inuu ku biiro xataa yatruka maa laa ba'sa bihi makhaafata maa bihi ba'su qofku mutaqiinta ku biiri maayo waxaan dhibaato lahayn ilaayuu ka dheeraado isagoo ka baqaya ama ka warwaraya wax dhibaato leh inuu ku dhaco wax dhibaato ay ugu jirto inuu ku dhaco ayuu ka baqaya kolkaa waxyaabo fara badan ayuu xalaal miiradka dartii uga tegaya culimmada qaar waxay yidhahdeen toddobaatan baab oo xalaal ah ayaanu ka tagnaa annagoo ka yaabayna ama ka cabsi qabna inaanu ku dhacno xaaraanta inaanu ku dhacno kolkaas sidaasay culimmadu isku ilaalin jireen waracnimadu waa sidaa is-ilaalinta intaa leeg xaggee laga keenay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa soo maray timir meel ku dhacday saxaabada ayuu rasuulku la hadlayo wuxuu yidhi haddaanan ka baqi lahayn timirtaasi sadaqa inay tahay waan cuni lahaa buu rasuulku yidhi hadalkaa culimmadu waxay ka qaateen axkaam maanta oo dhan haddaan sharaxno aan laga dhammaanaynin horta koo waxa laga qaatay xoolaha yaree luma adoon yaboohin inaad cuni karto xoolo yaroo lumay haddaad aragto xoolo yaroo lumay haddaad timirtan ciduunbaa lahayd rasuulku waan yaboohin lahaa ma odhan wuxuu yidhi haddaanan ka baqi lahayn sadaqa inay tahay ilan sadaqada rasuulka uma bannaanayn hadiyadaa u bannaanayde haddaanan ka baqi lahayn sadaqa inay tahay wuxuu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam waan cuni lahaa halkaasay culimmadu ka qaateen markaa xoolaha adigoo yaboohin markaad aragtaba inaad jeebka iska gashan karto laakiin hadda xoolahaasi halkoogii ka qaad ma aha halkooga intaad ka qaadda jeebka gasho ma aha ee guri nin leeyahay haddaad ka qaado dayrkaba ha ahaatee xoolahaasi dee nin xoolihii bay dhex yaaliin gaadhigii haddaad ka qaado meelaha caamka ah laga hadlaya wado iyo meelo ayna cidna lahayn iyo markaad wax yaroo ku dhacay aragto waad qaadan kartaa adoon yaboohin culimmadu waxay dhahdeen maxaa daabidu ah waxa yar waxaa la yidhi wax ninka markay ka dhacdo uu markaaba ilaawayo weeyaan laakiin ninku wuxuu maalmaxasuusnaanaya hadday tahay ma cuni kartid waa inaad haysaa oo yaboohin la mariyaa oo qofka loo haya oo ammaano xafido aad noqotaa oo de xeerkii ay lahayd baadidu waa in markaa la mariyaabay abaan waxaa kaloo laga qaatay isla xadiikan waracan iyo xalaal meeradka halkan inoogu jira oo waxa weeye timirtan yari sadaqana way noqon kartaa xoolo sadaqa ah mid ka dhacdayna way noqon kartaa xoolo hadiyad ah mid ka dhacdayna way noqon kartaa ninaan sadaqo iyo hadiyad midnaba u wadin xoolihiina way noqon kartaa nin iska wata xoolihiisiibay ka dhacdayna waa la odhan karaa xoolo sadaqaa oo la waday bay ka dhacdayna waa la odhan karaa xoolo hadiyada in saddexdaba way noqon kartaa saddexda ixtimaalkii ay meesha yaaliin nebigu hadiyad kuma xambaarin nin xoolihii oo dhacayna kuma xambaarin wejkii ugu daciifsanaa oo ah inay sadaqa tahay ayuu ku xambaaray si uu xalaal miirad u noqdo kolka waa isla xadiidkeennan can abi muxamedin waxaa laga wariyey saxaabiga abi muxamed lagu kunyeeyo alxasan bni caliyin xasan ibnu cali ahaa ibnu abi aalibin radia allahu canhuma waxaa lagu haystaa sheekha radia allahu canhuma halkaana uu ku qoray abi aalibka dabadiibuu ku qoray waxaa la moodayaa inuu u ducaynayo abi aalib iyo xasan ibnu cali abi aalib iyo cali inuu u ducaynayaa la moodaya ilan damiirku kuwa ugu dhow buu unoqdaay waxaa la yidhi radiallahu canhumaada inuu caliga dabadi ku radia allaahu canhumaada caliga dabadii in lagu qoro ayay ahayd sibti rasuulilaahi rasuulka ilaahay wiil gabdheedkiisa ahaa sala allahu calayhi wasalam wa rayxaanatihi rasuulka udugiisa ahaa qaala wuxuu yidhi ninkaa saxaabigi ihi xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxaan ka xifdiyey sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato oo wasallama allaha badbaadiye eh, dac iskaga tag ayaan ka xifdiyey maa ka yariibuka aad ku shiki geliyaa ka shaki kugu abuura iska daa kol haddaad ka shakiday ilaa maakiina uga tag laa yariibuka aan ku shiki gelinayn inta yaqiinta ah u baydh oo xagga yaqiinta qaado rawaahu waxaa xadiidka wariyey atirmidiyu sheekha tirmidi la yidhaahdo ayaa xadiidka soo wariyey wnasaa-iyu nasaa-ina waa wariyey waa laba sheekhoo culimmadeennii waaweynayd ee asxaabu sunanka ah wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiiun haadaakani xadiiun waa xadiid xasanun xasan ah saxiixun haddana saxiix ah muxadisiintu cibaaradan way ku wareereen asal xadiidka horta saddex buu noqdaa inuu xasan yahay iyo inuu saxiix yahay iyo inuu daciif yahay xadiidku saddexdaas xadiidka daciifka ah lama weriyo ilaa fadaailulacmaalka mooyaane sida xadiidkeennii koobaadee arbiciinka aan ka bilownay man xafida calaa ummati sanad ahaan daciif buu ahaa laakiin waxawey fadaailulacmaalka dadka waa lagu wacyigeliyaa saddex shardi marka loo helo ijmaac buuba sheekheenu kusoo naqliyey walow ijmaaca laga hadlay oo la yidhi waxa weeye jumhuurta ha la yidhahda ijmaac maahe xadiidka daciifka ah in fadaailulacmaal ummadda loo sheegi karo waa waxa weeye jumhuurta qabta laakiin masale fiqhiya laguma salayn karo oo ma odhan karno salaada haddaad saddex inaad tukatay iyo afar inaad tukatay aad ka shikido saddexda qaado laguma odhanayo xadiidku hadduu daciif yahay axkaamta laguma saleeyo caqiidadana laguma saleeyo xadiidka daciifka ah fadaa'il acmaalka ayaa culimadu ay qabaan saddex shardi haddii la hela in lagu salayn karo xadiidku hadduu xasan yahay ama saxiix uu yahay xasanka iyo saxiixa labadaa fadaa'ilacmaalka iyo fadaa'ilulacmaalka iyo axkaamta fiqhiga ah iyo umuurta caqiidada ah saddexdaba waa loo daliishadaa oo saddexdaba iyaga xasanka iyo saxiixa waa loo daliishanaya haddaba xasan iyo saxiix meel iskuguma yimaadiin muxuu sheekhu leeyahay xasanun saxiixun waxay culimmadu yidhaahdeen laba sanad buu xadiidkani kusoo kala arooray sanad ka midana xasan buu ku yahay sanad ka midana saxiix buu ku yahay sanadkuna waxa weeye silsilada ragga xadiidka warinaysa eeg faniga loo yaqaano fanu rijaal cilmu rijaalka ee dee xadiidka xidhiidhka lalihi waa faniga ugu adag xifdina wuu u baahan yahay nusmalyuun nin baa lagu odhanaya taariikhdooda baro hadda waa nusmalyuun shan boqol oo kun oo nin baa lagu odhanaya taariikhdoodii baro taarikh nololeedkeegii halka lagu kala tago weeye hadda culimadeennii noolayd iyo raggii hadda dhintay ee dhowaaye boqolkan sane u dambeeyey rag badan oo noolaa oo waxaa jira culimadii hore kun sanadood xadii ay waa saxiix odhan jireen waa daciif yidhi boqolkan sane u dambeeyey rag baa jira xadii kun sanadood waa saxiix loodhan jiray waa daciif yidhi ma culimadaasay ka aqoon badiyeen oo xaggay ka keeneen aqoonta ma nebiye loo waxyoodayba ilan culimadii hore wax qoreen unba wax laga faa'iidaystaa aslan waxa weeye culimadaasi xadiidka dambey waa daciif yidhaahdeen laba sanad buu kusoo kala arooray ama laba riwaayadood ayaa kala jira ama hal nin oo laysku khilaafsan yahay baa jira culimmadaa hore nin ay tawsiiqiyeen ay u arkeen in warkiisa la qaadanayo oo isla wakhtigaaba culimo ka mid ay tadciifiyeen ay yidhaahdeen waa daciif oo adarki jirtay culimo waa saxiix tidhaahda ayay culimadan hadda xadiidku waa daciifka odhanaysaa ninkii la tadciifiyey qowlkii tadciifiyey bay qaateen kolkaa ogow haddaad aragto xadiis laysku hayo saxiix iyo daciif miduu yahay oo intan dee qawaacidku ay sugmeen ee kutubta la diiwaangeliyey kadib ah ogo warkaasi inuuna sidaa u wada ahayn khilaafuu ku jiro oo culimo tasxiixisayna ay jiraan oo wakhtigaa horeba ahayd culimo tadciifisayna ay jiraan oo wakhtigaa horeba ahayd kolkaa dee ninaka tasxiixu qaadanaya ninaka tadciifku qaadanaya cilmu rijaalku waa cilmi runtii aad u adag welibana iyaga iyo cilmurijaalka iyo ragga maxkamadaha waa loo baqaa labadaaba ragga maxkamadaha jooga iyo ragga cilmurijaalka ka warrama waa loo baqaa waayo ninka cilmu rijaalka ka sheekeeya wuxuu ka odhan war hebel waa daciif buu kaodhan nin idil buu dhaawacaya waa daciif marka la yidhaha maxaad ku aragtayna maalin baan isagoo fadhiyo lagu hafidsaday arkay buu ka odhan maalin baan isagoo fadhiya oo hee lugaha fidsaday ayaan arkay kolkaa ninka xishoon waaye ummadda horteeda laguha fidsaday waradeer ninkaas ilahay inuuna ka xishoonayn bay nala tahay bay odhan jireen dee miyayna dhici karayn inuu nin iska waayeela yahay oo daalay oo lugaha iska fidsaday oo diintiisana ku ad adagoon been sheegi karin miyayna dhici karaynin culimadan fanu rijaalka ka hadashay waa loo baqaa eh, khatar bay runtii ku sugan yihiin baa la yidhaahdaa haddayna niyadoodo hagaagsanan la eegin ilin sunnada rasuulka badbaadiya bay leeyihiin ninbaa xadii maalin u lugeeyey muddo bila ah. hal xadii buu u lugeeyey bil xadiikani waa xadiia taqaan wuu yaqaanay laakiin sanad kale uu ku soo arooray buu raadinayey xadiikii uu bisha u soo lugaynayey ayuu sheekhii uu ka qaada islahaabuu goor galaba u tegey sheekhiioo meel fadhiyo ayuu u tegey sheekii buu ag fadhiistay sheekhii iyagoo ag fadhiyo xadiikii uu ka warinayo unbu sheekhii dameeruu lahaa soo qabo isyidhi dameer unbu soo qabso isyidhi weel madhan buu qaadayoo dameerkiibuu sidaa u tusay si ugu yimaado wuu u yeedhyeedhay dameerkii weel madhan isagoo hordhigaya sheekhii bisha soo lugaynayay kabuhunbuu xidhay wuxuu yidhi ka dameerkaa beenta u sheegayaa anigana been wuu ii sheegi buu ma xadiikii rasuulkan ka qaadan bui kaa xoolaha beenta u sheegaya kolka eeg culimada muxadisiintu halka ay taagan yihiin horta waa halkaa sidaa darteed qaacidaa tidhaahda xadiidkani waa saxiix hal qodob horta ogaada culimo hal qodob ogaada waa laga yaabaa rag badan inay ku cusbaato kelmadana sheegayaayo ay dhagaha taagaan yidhahdi war maanaan maqla waa sidee marka lagu leeyahy xadiidku waa saxiix iyo waa daciif xaqiiqada iyo ilaahay agtiisa waa sidaa un ha u qaadanin eeg hadda waa qaaciide akhlabiyay culimadu sameeyeene marka lagu leey waa daciif waxaa laga yaabaa inuuna daciif ahaynoo hadalkii nebi maxamed uu yahay waa saxiix marka lagu leeyahay inuu daciif yahay baa laga yaabaa waayo saxiixan iyo daciifkan culimmadu way adadkeeyeenoo dadkay dabagaleeno waxay dhahdeen nin run badan run badan inoo raadiya xadii baa nin laga warinaya maalin baa la arkaya isagoo hadal halmaamay ducafadaa lagu daraya xadiikiisa ah. sababtuna waa maxay hadal maalin baa laga maqlay meel kalea ah oon xadiikanba xidhiir lalahayn isagoo halmaamay ama si kale u sheegay daciif baa laga dhigaya dee ninkani beenaalayaashaad ku dartaye waxaanaad aragtay maalin isagoo hadal ama ilaawey ama si kale udhigay baad beenaalayaasha ugu dartaye miyayna nin ilaahay ka baqo una noqon karaynin oo nebi maxamed aan been ku abuuran karaynin oo maalintaana beentu ay ka dhacday miyayna noqon karayn maalintaa nin ay beeni ka dhacday muuna noqon karayn wuu noqon karaa kolkaa eeg sanadkan culimada xadiidku ay inoo sameeyeen iyo shuruudahan la sameeyey waa shuruudo diinta lagu badbaadinayo ninka ka soo baxa ninka ka soo baxaa nin nin ka uu yahay waa saxiix marka lagu leeyahay maadaa og wax kastuu ku hadlay inuu wada saxi hadalkani muna iska dabamari karin hadal saxaabi kare ayuu u qaadan karaa inuu rasuulku yidhi kolkaa daciif waa noqon karaa kolkaa qaaciidadan sixada iyo dacfiga iyo xasanka qaaciidada ku salaysan qaaciida u qaadanin ilaahay agtiisa waa wada sidaa uun ah taa ha u qaadanin waa wada sidaa un ha u qaadan inay ilahay agtiisa tahay ilaahay waxyaabaha uu inagu adoonsaday damacaagaa kamida damacaaga iyo doonistaada ayaa ka mid a masaailka qaar markii aad shay si aad u samaynayso hadday ilaahay dartii kaa tahay marar badan baa qofka loogu cudurdaaraayo o la yidhahda war qofkaasi ilaahay dartiibuu ujeeday xataa hadduu gafay ilaahay dartiibuu ujeeday oo dee ijtihaadka ajri baa lagu yeeshaaba xataa haddaad gaftay buu rasuulku yidhi ajri baad leedahay haddaad asiibtana laba ajri baad leedahay masaailka caqiidada ma aha waa masaailka fiqiga furuucda a weeye da iskaga tag maa yariibuka ka ku shiki geliya ilaa maa kii uga tag laa yariibuka aan ku shiki gelinaynin rawaahu waxaa xadiidka wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey wanasaa-iyu nasaa xadiiu haadaa baa loo soo qadaraya ilan waa khabare haadaakani xadiiun waa xadii xadiika oo xasanun xasan ah saxiixun haddana saxiix ah laba sanad buu ka soo arooro midna xasan buu ku yahay midna saxiix buu ku yahay ama culimada ka shakidayoo qolana xasan bay xukumeen qolanna saxiix bay xukumeenoo ow baa ka maqan xasanun weeye ow saxiixun weeye